alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra ayaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiiska laba boqol iyo toddobiyo siddeetan can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida anzla allahu biqowmin cadaaban asaaba alcadaabu man kaana fiihim uma bucitsuu cala acmaalihim nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam idaa anzala allahu biqowmin cadaaban hadduu ilaahay ku soo dejiyo qole hadduu ku soo dejiyo cadaab asaaba alcadaabu man kaana fiihim cadaabku wuxuu haleelayaa ciddii dhexdooda ku sugnayd buu haleelayaa mantu waa asaaba alcadaabu cadaabku wuxuu haleelayaa man kaana fiihim ciddii dhexdooda ku sugnayd ayuu haleelayaa walow saalixiinba ha noqdaane humma bucitsuu calaa acmaalihim intaa dabadeed waxaa lagu soo saaraa camalladoodii ayaa lagu soo saaraa oo markaasaa ciddii saalixiinta ahayd ay badbaadaysaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa haddii xumaan lala yimaado la sameeyo xumaan ay dadku u bataan badashada waxaa laga qaadanaya adilo kalea laga qaadanaya in cidda ku dhex jirta ee wanaagsanna ay la halaagsamayso oo cadaabku aanu ku koobnaanayn keliya ciddii xumaanta la timi waatuu allah uu yidhi waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yacni ka baqa oo iska ilaaliya fitno aan markaa waxa weeye haleelayno keliya ciddii xumaanta la timi ee dulmiga la timi aan ku gaar noqonaynin ee caam noqonaysa fitnada iska jira oo iska ilaaliya ayuu allah yidhi aayadda qur'aanka allah ku yidhi xadiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay intuu yihi weylu lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi yaajuuja wamaajuuj mila haadih markaasaa waxaa zawjaadkiisa mid ka mida ah waxay weydiisay anahliku wa fiina asaalixuun miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dad wanaagsan inagu jiro qaala nacam iida kahura alkhabath nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam haa waa halaagsamaysaan iyadoo dad wanaagsan idinku jiro hadday fara bataan waxa xumi hadday bataan waa halaagsamaysaan iyadoo dad wanaagsan idinku jiro ayaa halaagsamaysaan xadiiskuna waa saxiixaynku ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ciidan baa kacbada ku soo duuli doona bimacnaa inay dumiyaan ayay ugu soo duulayaan markay joogaan meel bannaan ay joogaan ayaa ilaa awalkooda ilaa aakhirkooda dhammaantood dhulkaa lala jaraa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam markaasaa waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey cidaan ka mid ahayn hadday ku sugan tahay miyaa lala goynayaa dhulka ama nebiga calayhi salaatu wasalaam baaba sheegay oo wuxuu yidhi markaa iyadoo markaa waxawe fiihim almustabsiru waalmajbuur waman laysa minhum yacni mid waxa weeye u badrheedhay oo doonayay kacbada inuu dumiyo rabay iyo mid la soo dirqiyoo lasoo khasbay iyo midaan ka mid ahayne waddadu kulmisay intuba iyagay ku jiraan ayaa markaa dhulka lala goynaya uma yubcasuuna calaa niyaatihim dabeedna waxaa lagu soo saarayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam niyooyinkoodii iyo waxay doonayeen baa lagu soo saarayaa yacnii kii niyo xun u socday oo inuu kacbada dumiye u socdayna niyadiisii xumayd ee dembiga ahayd ee jariimada ahayd baa lagu soo saaraya kii markaa waxa weeye niyadaas aan ku sugnayn niyo wanaagsan iskaga sugnaa ee waddaduna ay kulmisayna isagana niyadiisii wanaagsanayd baa lagu soo saaraya marka qof walba aakhire waxaa lagu abaalmarinayaa sida marka uu yahay camalkiisa iyo niyadiisu ay tahay baa lagu abaalmarinayaa laakiin ciqaabka adduunyadu hadday xumaatu badato yacni inay camimto ayaa markaa eh, dhacaysa cuquubaadka sharciga lagu sheegaa waa laba nooc waa cuquubaad sharciya iyo cuquubaad qadariya cuquubaadka sharcigaahi waa sida xuduudoo kale weeye xadka sharciga ah cidda xumaanta la timi bas baa laga jaraa waa cuquuba sharciya waa cuquubatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa cuquubaadka ee markaa xuduudda ah waxay ku koobnaataa beskii la yimi ee xumaantaas waxaa jira cuquubaad qadariya cuquubaad qadar ahaan ku dhacaya laakiin sharciga tii lagu jaangooyey oo la yidhi xadkaa ka jara ama ciqaabta noocaasa ka jara aan ahayn oo marka cuquubaadka sharciga ah la oofin waayo lala iman waayo cuquubaad qadariya dhacaa cuquubadaa qadarigahay tacumu asaalixa waaltaalix waxay cammimaysaa kii wanaagsanaa iyo kii xumaa mid walba way ku wada dhacaysa ya cuquuba samaawiya way cammimaysaa laakiin aakhiro qolo walba waxaa lagu abaalmarinayaa niyadooda iyo camalkooda lagu abaalmarinayaa waa sida xadiiskani sheegayo idaa anzala allahu biqowmin cadaaban asaaba alcadaabu man kana fiihim uma bucitsuu calaa xasabi acmaalihim yacnii acmaashoodu siday ahayd baa lagu abaalmarinaya xadiiska kalena muxuu sheegayaa suma yubcasuuna calaa niyaatihim niyaadkooda lagu soo saaraya marka niyadooda iyo camalkooda ayaa qolo walba lagu abaalmarinayaa oo jazaagooda lagu siinaya waxaa laga qaadanayaa cidda xumaanta la imanaysa in gacanta laga qabto oo laga waaniyo oo lagu inkiro oo marka waxa weeye la mudahanayn in lagu raacana waa in layska jiraa ama lagu kaalmeeyo waa in cidda xumaanta wadda laga reebaa man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ku kastoo idinka mida oo munkar arkaa gacanta ha ku bedelo hadduu gacanta ku doorin kari waayo o ku bedeli kari waayo afka ha ku bedelo hadduu afka ku bedeli kari waayo qalbiga ha ka beddelo bimacnaa qalbiga ha ka noco ha ka rahayaysto waxaana raacaysa hadduu ka faariqi karayo ciddaa waa inuu ka faaruqaa oo qudro iyo awood uu leeyahy oo ka fogaadaa si cuquubada ku dhacaysa aynay u cammimin waa inu iskaga durkaa laakiin inuu iskala fadhiyo o iskala qoslo oo ku inkari waayo isagoo awoodi karaya inuu ka faaruqo ka tago isagoo awoodi karaya waxay noqonaysaa dembigii inuu la wadaagay walow markaa wadaaggiisu haba ka sokeeyo inuu la sameeyo nooc wadaaga ayaa jiraya xaaladdaas haddii munkarkii lagu inkari waayo oo lagu lamaanaado lala joogo iyadoo laga faaruqi karayo wqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yauduu fi xadiiin ayri falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin hayrih inakum idan miluhum waxaa laynoo sheegay cidda xumaanta la imanaysa iyo cidda marka waxaweye la joogtaa ee ku lamaani aan ka faaruqin ee awoodi karaysa inay ka faaruqdaa inay dembigii qayb ka tahay ayaa laynoo sheegay ay dembigii la wadaagayaan saas iyadaaba markaa laynoo sheegay innakum idan miluhum nooc raalli ahaansha ah ayaa markaa jiraya hadday markaa waxaa sidaas lala yimaado la sameeyo waxaana la yidhaahdaa alraadi waalfaacilu sawaa ka xumaanta samaynaya iyo kaka raallida ahi way siman yihiin saas ayaa markaa waxaa la yidhaahdaa xadiidkan waxaa markaa laga qaadanayaa in laga fogaado cidda xumaanta samaynaysa axaadiista kalena in laga reebo ayay markaa faa'iidaynaysa hadday qaadan waayaanna in laga fogaado ayaa xadiidkanna laga qaadanaya laga faa'iidaysanaya waa reebis laynaga reebaayo laynooga digaayo munkaraadkii iyo xumaantii laynooga digaayo weeyaan xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina annaasa idaa ra'w lmunkara falam yugayiruuhu aw shaka an yacumahum allahu bicadaabin minh dadku hadday munkarka arkaan oo ay beddeli waayaan ilaahay wuxuu ku cammimaa cadaab xaggiisa abuu ilaahay ku cammimaa oo ku caam yeelaa sidaas yadaa baa nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi axaadiista noocan oo kale ku soo aroortay dadka qaarkood waxay ka deliishadeen aynay daliil u ahayn masale munkara bay dadka qaarkood doona inay ka dariishadaan masaladaasi waxay tahay qaraxyada dadka qaarkood ay sameeyaan ee meelo isku qarxinayaan oo dad markaa wanaagsan iyo markaa dad aan wanaagsanin ay isku dhex jiraan ayay waxay doonayaan inay tan ka qaataan masalan oo kale waxaa laga yaabaa inay cid rabaan marka markaysagaa inay wax yeelaan yacni waxa weye ciddaasi ha noqoto cid marka waxa weeye sharcigu xaqiiqatan bannaynaayo dilkooda ama ha noqoto cid aanu bannaynayn cidun iyagu ay rabaan inay dilaan ayaa wuxuu ku dhex jiraa dad markaysa markaa kale ayuu ku dhex jiraa markaasaa waxa weeye markaa isla wada qarxinaya ya ficillada caynkaasee dadka qaarkood ay sameeyaan ay leeyihiin marka waxa weeye gaal baa dhex galay oo ku dhex jiray ayaa suuq weyn baa laga yaabaa inay markaa waxa qarxiyaan waxaa dhici karta markiisa waxa diyaarad inay markiisa waxa qarxiyaan inay tareen qarxiyaan inay waxaweeye markaa eh, gaadhi inay markaa qarxiyaan yacni marka waxa weeyaan eh, inay hudheel marka waxa qarxiyaan oo ciddii markaa ku jirtayba ay sidaas yacni ku laayaan iyagoo tilmaamaya cidda maqsuudka ahayd inay dhammaantood ahayn ee ay tahay marka waxa weeye cid ka mid ciddaasi ha ahaato cidda yar ama ha ahaato cidda badan qof keliyay doonayaan inay dilaan baa laga yaabaa dad fara badan inay u galaaftaan marka la yidhaahdo maxaa markaa taa u daliila waxay leeyihiin yuksafu biawwalihim wa aakhirihim uma yubcasuuna calaa niyaatihim koodii hor iyo kooda dambeba dhulkaa lala goynaya sowtii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kadibna niyaadkooda lagu soo saaraya ya hada laysa bidaliilin ya daliil uma aha yacni qarxinaha la samaynayo iyo ficillada caynkaasee lagu kacayo waayo dee in markaa dhulka lala goynayaa hada ficlu llah waa ficilkii ilaahay ya allah waxa u bannaan ee uu samaynaayo miyaa dadka ay u bannaan tahay allah isagaa khalqiga abuurtay isagaa jir siiyey isagaa nooleeyey isagaana dilaya wixii allah u bannaan oo dhani miyu adigu ku bannaan yahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah lama weydiiyo wuxuu sameeyey maxaad u samaysay wahum yus'aluun dadka waa la su'aalaya waa la weydiinayaa maxaad u samaysaa la su'aalaya maxaad u samaysaa la su'aalaya waa laynaga xarimay nafaha in xaqdarre lagu dilo waa laynaga xarimay qofka muuminka ee la dilaayo dilkiisu waxa weeye waa jariimo weyn waa dembi aad iyo aad weyn allah wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima ku kasta oo dila qof muumina xaalu u badrheeraayo abaalmarintiisu waa jahannama xaaluu ku waarayo jahannamadaas oo la qadaray inuu ku waaro abad alaabaad ya ilaahayna waa nacdalay waana u cadhooday cadhadii ilaahay baa ku dhacday wa acadda lahu cadaaban cadiima wa cuqubaat caiima waa cuqubaad cadiima marka waxa weeye yacni mid marka arrinka noocaasi sharciga ku bannaanaanaya ma aha marka waxa weeye deli marka uguma jiro daliil uma jiro shuraaxda axaadiistu markay xadiiskaa sharxayaan sida marka waxa weeye ibnu munayir uu ku sheegay taraajiimta bukhaari uu sharxay uuna ka soo naqliyeen shuraaxda kalena sida ibnu xajar wakhayruh ay ka soo rareen wuxuu odhanaya waa hajmatun samaawiyatun laa tuqaasu bihi laa tuqaasu calayha alcuquubaat alsharciya waa cuquubo qadari ah oo samaawiyo ku dhacaysa loogama qiyaasan karo cuquubaadka sharciga oo lama odhan karo haddii waxa weeye taasi ay bannaanaatay sharci ahaan innaga waa inoo bannaantay inaynu markaa saasoo kale u wada ciqaabno mid laga qaadanayo maaha mid daliil u ah ma aha ta kale midda labaad haddii lagu soo saaro niyaadkooda iyo camalladooda lagu soo saaro dee markaa kan eh, laynayay ee qarxiyey maxaa la soo saarayaa isagoo markaa waxa weeye isaguna yacni markaa muslim dilay baa la soo saaraya dad xaq xaqdarre isagoo ku dilay baa camalkiisii lagu soo saaraya suma bucitsuu calaa xasabi acmaalihim ya niyadiisa iyo camalkiisa lagu soo bixinaya niyadiisana waxay ahayd inuu markaa wada laayo camalkiisana wuxuu ahaa markaysaa cid xaqdarre inuu ku dilay ayay marka ahayd marka aakhiro maxaa lagu badbaadaya aakhiro maxaa lagu badbaadaya marka waxa weeye sharcigu sida uu sheegay waa in loo raacaa dadka marka waxaan yani isqarxinaya ee nafahoodiina dilaya dadka kalena laynaya aan una aaba yeelaynin waxay samaynayaan wax sharciya maaha naftiisa inuu dilaana uma bannaana walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyihinna ha dilina allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday dadka kale inay dilaanna uma bannaana dadka kale inay dilaanna uma bannaana naftooda inay markaa dilaanna uma bannaana walaa tulquu biaydiikum ila tahluka adilada marka waxa weye siay sheegayso yacni marka waxa weye waa mawduuc caynkaasi marka aad yo aad ayaa marka umuurahaas loo adkeeyo sharcigu u adkeeyey xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan can salamata bni alakwaci radia allaahu tacaala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalama qaala lirajuli min aslam salamatu bnu lakwac waxauu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi nin qabiilada aslam ka mida waa magac qabiilo adin fii qawmika aw fi nnaas ogeysii qowmkaaga aw fi nnaasi ama dadka ogeysii waa shakun min alraawi yowma caashuuraa maalinta caashuura dadka ogeysii anna man akala falyutima baqiyata yowmih kii wax cunaa oo bimacnaa subaxnimada hore uu wax cunaa falyutima ha dhammaystiro baqiyata yowmih maalintiisa inta hadhay ha dhammaystiro oo bimacnaa ha la yimaado imsaak ha la yimaado ixtiraaman liyowmi cashuuraa ixtiraam maalinta cashuurada uu ixtiraamayo daraaddeed hay afhaysto oo inta ka hadhay maalinta iyaanu waxba cunin waxna cabbin wax mufatiran la iman waa ixtiraam maalinta la ixtiraama waman lam yakun akala falyasum kii aan ahayn mid wax cunay aan ahayn falyasum ha ha soomo xadiiskan salamat bnu akwax soo wariyey bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waa xadiis ay isku waafaqsan yihiin waxaanu tilmaamayaa maalinta caashuurada soomka la soomaayo maalinta caashuura waa bisha muxaram tobankeeda weeye tobanka bisha muxaram weeye sababta maalintaa loo soomayaa waxay tahay waa maalintii ilaahay badbaadiyey nebi muuse calayhi asalaam fircawnna uu halaagay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi madiina wuxuu arkay nimankii yuhuuddoo soomaya maalintan dabeedna wuxuu idhi maalintan aad soomaysaan waa maxay markaasay haadaa yowmun cadiim kani waa maalin weyn waa maalintuu ilaahay badbaadiyey muuse badbaadiyey iyo qowmkiisii fircawnna u halaagay fasaama sala allahu calayh wasalam wa amara annaasa bisiyaamihi nebigu maalintii waa soomay yowmu cashuuraa dadkiina wuxuu amray inay soomaan ayuu amray waxaanu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam naxnu axaqu bimuusa minkum annagaa muuse idinka xaq leh axaqu ismu tafdiil maaha ya oo bimacnaa iyagu xaq uma laha muuse oo ma aha marka labadeennuba xaq baynu ku leenahay laakiin annagaa sii xaq badan ma aha ismu tafdiil huna laysa calaa baabih mujaradulwasfi baa loo jeedaa baabkiisii ma aha waayo mar hadday kufriyeen oo gaalo noqdeen yacnii wax markaa xaq ah oo muuse ay ku leeyihiin ma jirto beri buu ka yihi ya maadaamay sidaas tahay waxaa loo jeedaa annaga u xaq leh ayaa macnuhu u dhacay marka noocaas ayaa macnuhu u dhacay nebi muuse waa soomay shukri uu ilaahay u shukri naqaayo daraaddeed buu soomay ya nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu markaa tilmaamay in la soomaayo marka maalinta caashurada in la soomaa waxay inoo tahay sunna ayay inoo tahay sunne ayay inoo tahay waxaana soo aroortay fadli inuu ku sugan yahay soonkaas fadli khaasaa soo arooray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaan markaa ilaahay ka rajaynayaa oo aan marka waxa weeye yacni ka filanayaa in waxa weeye eh, in markaa sannad dembigeed sannad tagtay dembigeed in ilaahay igaga dhaaf saasaan ilaahay ka rajaynayaa buuli nebigu calayhi salaatu wasalaam saas yadaa buuli marka fadiilada khaaskee saasaa ku soo aroortay maalintaa in la soomo yowma caashuura fadiilada khaaskee saasa ayaa ku soo aroortay soonka maalinta caashuurada nebiguna saas u soomi jiray ummaddiisana ugu sunneeyey inay soomaan akhiiran markii dambe wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna ataasica sida muslim saxiixa ku soo wariyey haddaan sannadda soo socda aan noolaado waxaan soomi doonaa maalinta sagaalaad baan soomi doonaa sagaalka muxaram jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ay macal caashiri maaha sagaalkoo keliya inuu soomaaye sagaalkiiyo tobankan isla soomayaa labadan isku ladhayaa saas uga jeedaa ayay yidhahdeen jamaahiir ahlicilmi saasay u fasireen qowl shaada odhanayaa jira tobanka maba soomaye sagaalkan soomaya laakiin qowlkaasi muctamad ma tafsiirka muctamadkaahi waa ka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo ah inuu labada isku ladhaayo ujeeddada labada la ysugu ladhayaana waxay tahay waa si waxa markaa yuhuudda laga waafaqaayo shakliga iyo muuqaalka looga khilaafo oo iyadii waxay soomayaan maalinta tobnaad oo qura dee haddii maalintii sagaalaad iyo maalintii tobnaad la wada soomo muuqaalkii waa laga khilaafay asalku hadda waa shay mashruuca shakliga in laga khilaafayo oo muuqaalkii laga duwaayo siday la yimaadeen ayaa nowcan maa taana laga qaadanayaa taas ayaa marka laga qaadanayaa bay ahlucilmigu yidhaahdeen badanka culammaduna waxay yidhaahdeen in maalintaa kale lagu daraa in maalintaa labaad lagu daraa waa mustaxab ruuxii markaa maalinta sagaalaad aan soomin maalinta koob iyo tobnaadna aan doonayn inuu soomo ee maalinta tobnaad keliya soomaya inay ka xaaraan noqonayso ma aha ayay jamaahiirta culammadu yidhaahdeen ee waa mustaxab in maalin kale lagu daro waxaana la fadilayaa maalinta ka horraysa inay noqoto fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxa fiican saddexda maalmood in laysla soomo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad iyo maalinta koob iyo tobnaad waayo wakhtiyada qaarkood taariikhaha noocan maa iskhilaafa haddii waxa weeye marka ay noqoto in ruuxii yacni taariikhdii laysku khilaafo yaqiinan buu u soomayaa markaa maalintii tobnaad bacdu ahli cilmi oo sidaas iyada ay yidhi waa jiraan laakiin jamaahiirta culammadu Eh, waxaan filayaa inaynay saa tilmaamin ayaan filaya maalinta caashuurada culamada qaarkood waxay dhahaan waagii hore waxay ahaan jirtay waajib soomkeedu markii ramadaan la waajibiyey ayaa la nasaxay waajibnimadii ay caashuura waajib ahayd waxaa markaa la baaqi yeelay sunnanimadii baa la baaqi yeelay sidaasa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan bacdu ahlicilmi oo awal iyo aakhirba sunnay ahayd sidaa odhanayaana waa jiraan yani sidaa odhanayaana waa jiraan waxaa xadiiska laga qaadanayaa soonka sunnaha ah in subaxnimada la niyeyn karo haddaanu ruuxu wax mufatira la iman soonka faralka ah ilaaba ilaa waa in habeennimo la niyeeyaa man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah kaa niyo soon habeenkii ku baryin oo habeenkii inuu soomo aan go'aansan wakhti habeenkii ka mid a maalintaa wax soona ma leh xadiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay soonka faralkaa buu ku saabsan yahay soonkii faralka ahaa ayuu ku saabsan yahay laakiin soonka sunnaha ah isaga waxaa la niyeyn karaa subaxnimadaa la niyeyn karaa xadiiskan laftiisuna daliil buu u yahay waman lam yakun akala falyasum kii waxa weeye aan waxba cunini bimacnaa waxna aan cabbin baa loo jeedaa oo aan wax mufatira la imanin yacni inta maalinta ka hadhay ha soomo bimacnaa soonkii markaa yacni waxa weeye ha niyeeyo niyadii soomka ha la yimaado hadduu wax cunay markii waagu dilaacay laga soo bilaabo haddii markaa wax cunay waaga dilaaciisi laga soo bilaabo dee soon uma jiro laakiin maalintiisa ha dhammaystiro waxaa laga tilmaamayaa imsaaq ha la yimaado ixtiraamo maalinta ixtiraamayo ha u afhaysto saasaa laga tilmaamaya sidaas ayaa laga tilmaamaya waxay ahlucilmiga qaarkood ka qaataan soonkii faralka ahaa haddaanu ruuxu niyaynin waanu niyadii la iman amaba cudurdaar uu lahayo cudurdaarkii ka suulay ka tegay baaqiga maalintii ixtiraaman inuu ula yimaado imsaak u afhaysto baa culamada qaarkood ka daliishadeen calaa sabiil mithaal ruuxii ma ogayn inay ramadaan tahay habeenkii isagaan ogeyn oo ka warqabin inay ramadaan tahay oo bishii ay dhammaatay ee shacbaan oo ramadaan soo gashay ayuu seexday subaxii markii waagii baryey baa lagu yidhi bishii markii dambaa la soo sheego maanta waa ramadaan bishiina waaba la arkayba xaalka caynkaasi sidaa loo sheego soonkii faralka ahaa dee ma niyeyno niyadii waa ka maqnayd xilligii loogu talagalay in la niyeeyo ma niyeyno habeennimo inuu niyeeyay ahayd tiina ma dhicin wuxuu samaynayaa inuu afhaysanayo ixtiraam maalinta uu ixtiraamaya daraaddeed siday jamaahiir ahlicilmi ay leeyihiin maalintana waa qallaynaya imsaagaana waa la imanaya marka taana saas yada weeye xadiidkan dadka qaarkood baa deliishaday waxay u deliishadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen habeenkuu dhashay in loo ixtifaali karo oo xaflada loo samayn karo waxaa u daliila xadiiskan baa u daliila oo maalintii ilaahay uu nicmeeyey nebi muuse calayhi asalaam iyo qowmkiisa rumeeyee raacay oo dulmigii uu ka samato saaray fircawn uu ka badbaadiyey cadowgoodii fircawn iyo ciddii la socotayna uu halaagay maalin caashuuray dhacdaye maalintii inuu soomay oo maalintii xusay oo soon ku xusay ayaa xadiisku ku tusinaya dee maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhashay waxaabay ka cabbiraan habeenkii nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam bay yidhaahdeen in la xusaayo oo waxaweeye in la xusaa ay bannaan tahay baa tan looga qiyaasanaya waa la haleeshiinaya marka sharci ahaan xuska halkaasaa laga soo dariishanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa bay yidhaahdeen soonka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soomay maalinta isniinta dabeedna uu yidhi daaka yowmun wulidtu fiihi wa unzila calay wa bucistu fiihi baa riwaayad kalena sheegaysa waa maalintii lay dhalay ee bimacnaa aan dhashay waana maalintii waxyiga laygu soo dejiyey lafdiga kalena wuxuu tilmaamayaa wa bucistu fiihi laysoo diray oo laysoo saaray bimacnaa nebi layga yeelay calayhi salaatu wasalaam marka maadaama nebigu soom la yimi soomkana maalintaa isniinta uu ula yimi laba shay laba shay aawadood soomka ula yimi yacnii uu sheegay in waxa weeye maalintu dhashayna ay tahay maalintii waxyiga lagu soo dejiyeyna ay tahay sidaa inuu u soomay hadalkiisa laga fahmaayo waxaa laga qaadanayaa in cibaadaad kalena lagu xusi karo ayaa laga qaadanaya waxaa la odhanayaa taa laga jawaabayaa aljawaab alawal horta aad waxay ugu celceliyaan warka ku saabsan nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenku dhashay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen ma dhalane maalin buu dhashay daaka yowmun wulidtu fiih xadiiskaabaa sheegaya ay soo qaadanayan laftiis leylat lmawlid leylat lmawlid ba aada lagu celceliyaa war nebigu habeen ma dhalane maalin buu dhashay waa qodob horta ka qaldan mar labaadka nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintuu usbuuca ka dhashay oo isnayn ah waa soomay keligeedna maahee maalinta isniinta iyo maalinta khamiistaba waa soomay xadiis kale wuxuu tilmaamayaa inuu labadaa maalmood camalka ilaahay loo rafciyo oo loo bandhigo maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxaan jeclahay buu ihi camalkayga in la bandhigo aniga oo sooman waa sabab kale uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu u soomay maalinta isniinta ma ahaynoo keliya inuu dhashay xadiiska kale laftiisu wuxuu tilmaamayaa wa unzila calaya iyo wa bucittu fiih marka waxaa laga qaadanayaa cilla murakaba oo laba shay ka kooban inuu xadiiska laftiisu tilmaamay inuu maalintaa dhashay mar labaadkana waxyiga lagu soo dejiyey labadaasoo isla jira inay tahay sababta uu u soomayo ayaa laga fahmaya xadiiskan kalena waxaabuu tilmaamayaa camalkiisa in la bandhigo isagoo sooman inuu jecel yahay maadaama isniinta iyo khamiistaba camalka ilaahay loo bandhigo marka cillo murakabii meeshay ku sugan tahay oo ashyaa kala duwan iska saaran jus cilladii ka mida lama dariishan karo xukum lagama tartiibin karo oo shay cilladii oo dhammaystirana aynay ku sugnayn loogama qiyaasan karo waa qodob jawaabta saddexaad waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta sanawiga ah ee sannadii hal mar imanaysa ee rabiiculawal uu ka dhashay ee aan soo noqnoqonayn sanadka gudihiisii dhowr goor aan imanayn ee hal mar keliya imanaysa iyadoo tacyiinkeeda layskuba khilaafsan yahay oo culamada qaar ay leeyihin labayo tobankay ahayd iyo sagaalkay ahayd laakiin laysla ogol yahay rabiicul awal inay ahayd qaybteeda horena ka mid ahayd sidaa laysla ogol yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam innaba wax ictibaaroo gaara ma siinin camal uu maalintaa ku gaar yeelayna ma jiro hadday labiyo tobanka rabiicul awal tahay hadday sagaalka tahay hadday sideedda tahay yacni waxa weeye camal uu ku gaar yeelo ku khaas yeelay innaba ma jirto allah sawm walaa wax kale xus gaaro uu sameeyeyna ma jiro maalinta usbuuca ka mida ah ee uu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam oo soo noqnoqonaysa oo sannadkii ay kaga jirto konton isniinood ay ku jiraan asana alqamariya sanadda qamariga ah konton isniinood ay ku jiraan ama koob iyo konton isniinood ay ku jiraan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soomay laakiin maalinta sanawiga ah innaba wax sooma nebigu calayhi salaatu wasalaam lama iman camalna kuma gaadhiyen sidaas aawadeed si aanu wax markaa camala ku gaar yeelin soominna in la yidhaahdo waa la soomayaa ama la yidhahdo camal kalaa la samaynayaa waxay noqonaysaa yacni waxa weeye tashriic aanu ilaahay soo dejin rasuulkana laga hayn calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa bidca man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiiska saxiixaynka man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun waxyaalaha bidac iyo muxdasaadkana waa laynoo diido waa laynaga reebay haddii ay ahaan lahayd in cibaado lagu gaar yeelaa mid mashruuca hadday ahaan lahayd nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadii si fudalada ahayd baa samayn lahayd nebigu ma samaynin inuu labiyo tobanka rabiicul awal uu ku gaar yeelay markaa wax camala ama sagaalka rabiiculawal ama waxa waxaweye siddeedda rabiiculawal ama marka waxa maalin kale ku xigta inuu camal ku gaar yeelay yowm sanawi lama hayo wax daliilana ma leh saxaabadii nebigu ma samayn taabiciintii ma samayn atbaacu taabiciin ma samayn a'imatu lfiqhi a'imatu alxadiis cid samaysay ma jirto abadan low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahaa way inooga dheerayn lahaayeen oo gaaladii markay yidhaahdeen yani hadduu khayr ahaan lahaa noogamay dheereeyeen ya wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayh ibnu kasiir muxuu odhanayaa ahlu sunnuhu waxay ka istimbaadeen in saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam khayr oo dhan inooga dheereeyeen saas aawadeed bay waxay yidhaahdaan low kaana khayran la sabaquuna ilayh waa mukhaalafatan lilkufaar wayna uga dheerayn lahayn ya saas aawadeed khayraadka qaar u dheerayn badan bay ahaayeen qaar u samayn badan bay ahaayeen saas aawadeed bay ummadda kale uga fadli bateen uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kullu dalika waxay ka tageen say dayn u noqonaysaa diintana la dhammaystiray oo allah u yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina diinta waxaa la dhammaystiray fii xayaati nabiy sala allahu aleyh wasalam ya wax ka dhinna ma jirin ya abadan wa kaamil saas aawadeed wax kastooo la soo kordhiyaa oo diinka lagu soo daraa wuxuu noqonayaa mid bidcaa buu noqonaya bidcadiina waxa weeyaan waa shar weyn iyaakum bimuxdasaati lumuur faina kula muxdasatin bidc wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi naar adiladu siday sheegaysaa saasiila wey waa midda kale nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu maalintaas xusi waayey sanawiga ah oo uu la iman waayey ixtifaal la iman waayey waxay caddaynaysaa in lala yimaadaa inayna diinka ka mid ahayn taasay caddaynaysa taas ayay caddaynaysa ma bacasa allaahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum nebi kastoo allah soo diro xaq ku waajiba waxa ahaa inuu ummaddiisa khayr ku og yahay tusiyo sharkuu u og yahayna uga digoo ka reebo marka khayrka dhammaantii alkhayru kulu lkhayri fi litibaac washaru fi libtidaac khayr oo dhammi wuxuu ku sugan yahay raacitaanka nebiga la raacaya calayhi salaatu wasalaam sharkuna wuxuu ku sugan yahay bidcaysadka wax la bidcaysanayo ku sugan yahay waa midda kale shayga uu nebigu sameeyey in la sameeyaa siday sunne u tahay baa wuxuu ka tegey in laga tagaa ay u tahay sunne oo waxaa jira sunna tarkiya iyo sunna ficliya sunna tarkiya an natabica sunnata rasuuli sala allahu alayh wasalam tarkan aw ficla waxayna saaran sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam inaan raacno hadday tahay ka tegitaan iyo hadday tahay samayn mid walba oo wuxuu sameeyey in la sameeya siday sunne u tahay ayaa wuxuu ka tegey in laga tagana ay sunne u tahay gharaa'ibta waxaa ka mid a in markaa uu soo baxay sheikh yidhi inuu soo baxay sanawigee nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam in la soomaa waa xaaraano waa ciid oo sida ciidda aan loo soomi karin ayaa maalinta nebigu dhashayna calayhi salaatu wasalaam aan loo soomi karin bal hadda ka warran halkay marayso yaa waxay qaar ka dariishanayaan in nebigu soomay isniinta in maalinta la xusi karo yacni markaa leylat almawlid ama markaa yowma almawlid taasay doonaya inay uga qiyaas qaataan wadaad qarniyadii dhexe joogaana wuxuu fatwooday maalintaa lamaba soomi karo maalintaa sanawiga ah ya ee rabiicul awal ka mida lama soomi karo waa ciid marka qiyaasan cala alciid laa yajuusu sawmu butlaankeedu waa iska waadix waa baatil qayaxan oo iska cad ya maalinta caynkaasa maxaa lagu xaaraantinimaynayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soonkeeda ma xaaraantinimayn marka in la yidhahdo ciid baa laga dhigayaa baatil weeye ciiduhu sharciga waa kooban yihiin inta sharcigu ciid ka dhigay baa ciid ah wixii kale waxay noqonaysaa yacni baatil in ciid laga dhigaa qad abdalakum allahu bihima khayra minhuma ya ansaartu waxay lahaan jireen laba maalmood ay ka ciid yeeshaan bay lahaan jireen qabla alislaam labadii maalmood ay ciyaarayaan buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu yii maa haadaan alyowmaan labadan maalmood maxay yihiin waxay dhahen waa laba maalmood oo wakhtigii jaahiliyada ciid noo ahaa oo ciyaarno nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allaahu bihima khayran minhuma allah wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan qaacidaduna maxay tahay laa yujmacu bayna almubdali waalmubdali minhu ka lagu bedelay iyo kii laga bedelay lama kulmiyo ima wa ima lama kulmin karo waxaa laga qaadanayaa ciiduhu inta sharcigu ku kooban yihiin waxaa kaloo xadiiskii uu sheegaya abu daawuudku soo wariyey nadara rajul an yanxara ibilan bibuwaana faqaala sala allahu alayh wasalam hal kana fiiha wasanun min awsaan iljahiliyati yucbad qaluu la qaala fahal kana fiiha ciidun min acyaadihim qaluu la qaala awfi binadrika fainahu laa wafaa linadri fi macsiyat illahi walaa fima laa yamliku bnu aadam abu daawuud baa sunankiisa kusoo wariyey mawdicu shaahid fahal kaana fiiha ciidu min acyaadihim ciid ciidahoodii ka mida jaahiliyada miy meeshaa ku sugnaa waxay dhahen maya wasan awsaantii jaahiliyada ka midii miyay ku sugnaan jirtay maya qaala faawfi binadrika fainahu laa wafaa linadri fi walaa fii laa yamliku bnu aadam oofi buu yidhi nadarkaada yacani noocani sababta loo oofinaya waa maxay waa inay ka maran tahay labadaa maanic ya nadarka lagu nadraayo buqca in lagu gaar yeelo gowrac lagu gaar yeelo sidaa loogu nadro hadduu labadaa maanic ka madhnaado ya waxaa waajib noqonaysa in la oofiyo laakiin labadaa maanic hadduu mid jiraan lama oofin karo marka ciiddu inay tahay inta sharcigu sheegay inay ku koobanto aan laga badin karin baa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya waa midda kale cidda soo darrisiisay ixtifaalka loo samaynaayo yowma almawlid ama leylat almawlid waa ayo waa cidaan khayr lahayn bacda alquruuni almufadala qarniyadii marka waxaweye fadliga badnaa dabadeed baa lala yimi cid khayr lahayn baana la timi nimankii faatimiyiinta la odhan jiray kuwaasaa la yimi waxaan ahay niman ashraara waa khayr lahayn ayay ahaayeen marka waxa weeye intaasoo dhammi waxay ka tageen in khayr ku jiraa ma suuragala alimaam saciid ibnu jubayr waxa uu yidhi caalimkii weynaaya taabiciga ahaa ardayga ibnu cabbaas ahaa maa lam yacrifhu albadriyuun falaysa min addiin reer bader waxay garan waayeen diinka kama mid aha waxayna reer badan aqoonini diinka kama mid aha saas aawoodee calaa kulli xaal ashyaadaasi waa ashyaa aan marka waxawn yani sharci aan daliil lahayn qiyaaska ta kale yani in laga horgeeyo tarkiga nebigu ka tegey yani waxay noqonaysaa sunna tarkiya tegista laga tegaya qiyaas in lagu sharciyeeya sax noqon mayso sax ma noqonayso waxay quruunu mufadala dhammaantood ka tageen in khayr ku jiraana ma dhici karto cibaadaadkuna waxay maxsuur ku yihiin inta sharcigu sheegay alcibaadaat tawqiifiya intii bay ku kooban yihiin ya dadka qaarkood waxay gelayaan masaa'il aan cid isku hayn nebiga in la jeclaado iyo nebiga in lagu farxo iyo marka waxawayn umuuraha noocaasi waxa weeye maaha mawdicu nisaaciyo wax la isku hayo ya haddii loo tacninaayo inuu yani waxa weeyaan maalinta uu ixtifaali waayey oo xaflada loo samayn waayey haddii markaa lagu dhaleecaynaayo oo la odhanaayo jacaylkii nebiga uu jeclaa baan jirin dee maxaa laga odhanaya alquruun almufadala ila lama iman marka waxa weeye ixtifaalka lama iman oo may samaynin ya saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo boqol kun ka badnayd taabiciintii atbaacu taabiciintii aimmadii marka waxa weeye fiqiga ee marka waxa weeye a'immatu madaahib a'immadii xadiiska ruwaaddii axaadiista soo warisay dhammaan kulligood markaysaa waxa lama iman markaa ixtifaalkaas khayrka intaasoo dhan seegay ee dadka ka dambeeyey lagu gaar yeelay muxuu noqonaya calaa kulli xaal taas baatilnimadeedu saasay u caddahay xadiiskanna wax daliili saasaan ugu jirin xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo siddeetan can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qala qala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yujaa'u binuuxin calayhi asalaam yowma alqiyaama nebigu waxau uhi calayhi asalaatu wasalaam yujaa'u binuuxin waxaa la keenayaa nebi nuux calayhi asalaam nabadgelya korkiisa ha ahaatee yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaa la keeni doonaa yacnii malaa'ig baa keeni doonta fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa hal ballaqta ma gaadhsiisay risaaladii lagu soo dhiibay dadka ma gaadhsiisay fa yaquulu nacam yaa rabbi wuxuu odhanayaa haa rabbigayo waa gaadhsiiyey nusakha qaar waxay qorayaan fa yuqaalu qaarna waxay qorayaan fa yaquulu nacam yaa rabbi kollay sidai caalaljaad markaysa markaa waafaqsanno waxay tahay fa yaquulu in la yidhahdo haddii tan kale ay sugnaato fa yuqaalu nacam yaa rabbi saasaa la yidhaahdaa yacnii nuux baa odhanaya laga tilmaamaya lakiin sida fiican waa sida kale fa yaquulu wuxuu odhanayaa nacam yaa rabbi haa waan gaadhsiiyey rabbigayow fatus'al ummatuhu hal ballaqakum ummaddiisii baa la weydiinayaa ummaddii nuux qowmu nuux baa la su'aalayaa hal ballaqakum rasuulkii ma idin gaadhsiiyey ee risaaladii loo soo dhiibay fayaquuluuna maa jaa'ana min nadiir markaasay dafirayaanoo waxay odhanayaan maa jaa'anaa nooma iman min nadiirin cid noo digto wax noo sheegtaa innaba nooma iman waa inkirayaan fa yaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa ilaahay man shuhuuduk markhaatiyadaadu waa ayo yaa ku markhaatiya ah aan laguma qirin inaad gaadhsiisay diinkiie yaa kuu markhaati furaya inaad gaadhsiisay iyadoo ilaahay og yahay ayuu haddana sidaa ku odhanaya waxaa la doonayaa daahiran in lagu oogo xujadii oo marka waxa weeye sida maxkamadaha wax looga caddeeyo in loogu caddeeyaa la rabaa yaa kuu markhaatiyaa lagu yidhahdaa nebi nuux calayhi salaam fa yaquulu wuxuu yidhahdaa nebi nuux calayhi asalaam muxammadu wa ummatuh waxaa ii markhaatiya nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam iyo ummaddiisa ayaa ii markhaatiya fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waa nebi maxamed baa odhanaya fa yujaa'u bikum fatashhaduun waa laydin keenayaa haddaa ummatu muxamed tihiin markaasaa markhaati kacaysaan oo nebi nuux u markhaati furaysaan inuu diinkii gaadhsiiyey ummadda oo iyagu ay diideen uma qara'a rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa waxaanu idinka yeelay ummad dhexdhexaada bimacnaa wasat ah waxaa loo jeedaa cuduul ah oo lagu kalsoon yahay wasatan bimacnaa cadlan ama cuduulan cuduulan nusaha qaar cuduulan bay qorayaan qaarna cadlan bay qorayaan macnahaanna waa isla halkeen marna waa la jimciyey marna waa la ifraadiyey wasatan waxaa loo jeedaa ummad marka cuduulan yacni cuduul ah oo lagu kalsoon yahay oo cadaalad u saaxiiba ayaa oo allah idinka yeelay litakunuu shuhadaa'a cala annaas wuxuu idinka yeelay si aa ugu noqotaan dadka qaar markhaatiyaal kuwaho ku markhaati furaya wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida iyo si rasuulkuna idinku noqdo nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam mid idinku markhaati furaya isaguna u noqdo xadiiskan waxa uu sheegayaa nebi nuux calayhi salaam in aakhira la keenaayo keligiina maahee nebiyada kalena waxaweye saas si la-eg baa su-aashan loo weydiinayaa oo rasuul walba waxa la su'aalayaa dadkii lagu soo diray ma gaadhsiisay risaaladii dadkii gaaloobay ee rasuulladaa rumayn waayey aakhiro waxay doonayaan cadaabka inay ka baxsadaan waan la cadaabin cadaabkaa waxayse odhanayaan sidaa kaga baxsan kartaan waxay tahay inaad dafirtaan in laydin soo gaadhsiiyey oo haddaad tidhaahdaan cid wax noo sheegtay ma jirto risaaladna soo gaadhayna ma jirto arrinkiina ay inkirtaan yacni waxa weeye mayadaa a ka higaadisaan kiisku inuu idinka jabaa laga yaabaa saas aawadeed baa nebigii marka la weydiiyo nebi nuux nebiyadii kale ee ummadihii hore loo soo dirayna saasoo kale weeyaane nebi kastaba marka la weydiiyo la yidhaahdo qowmkaagii ma gaadhsiisay risaaladii nebi kasta wuxuu odhanayaa haa waan gaadhsiiyey saasuu odhanaya dadkii ka gaaloobay nebi walba waa ku dafirayaan wuxuuna soo gaadhsiiyey ma jiray odhanayaan ya bal waxay isleeyihin inaad taa ku badbaaddaan ku daya ya sidaasay is odhanayaan markaasaa nebigi waxaa lagu odhanayaa nebi nuuxna waa lagu odhanaya nebiyada kalena waa lagu odhanayaa yani arrin ku gaara nuux ma aha eh, laakiin nuux waxaa loo sheegay maadaama rasuulladii lasoo diray ugu horreeyey ee gaalada loo soo diray ayaa isaga si gaara xadiiskan u sheegaya laakiin nebiyada kalena waa saasi le saasoo kale ayaa markaa ummadaha ka gaaloobay ay ku dafirayaan waxaa lagu odhanayaa markay sidaa yidhaahdaan ayaa nebi nuux ilaahay wuxuu ku odhanayaa markhaatiyaal yaa ku ah laguma qirine inaad gaarsiisay yaa ku markhaati furaya dabeed wuxuu yidhaahdaa nebi maxamed iyo ummaddiisa ay markhaati furays markaasaa dabeedna marka waxaa la keenaa waa la weydiiyaa ummatu maxamed waa markhaati kacdaa aayaddana waatuu ilaahay ku sheegay wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhadaaa cala annaasi wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida aayaddana waataa laynagu sheegaayo in marka waxa weeye ay markhaati kacayaan oo dadka ummadaha kale ku markhaati furayaan markay intaasi dhacdo ayay waxay odhanaya ilaahayow ummatu muxamed isku wakhtiba maanu ahayn yaa markaannu annagu noolayn mabay joogin oo lama abuurin yaga beri dambey yimaadeen say noogu markhaati furayaan yaa markaasaa waxa weeye la weydiiyaa iyadoo ilaahay og yahay buu su'aalaa u yidhahdaa saa ugu markhaati furaysaan lamaydaan ahayn bee markaase waxay ku yidhahan ilahu rasuul baad noo soo dirtay kitaab baad ku soo dejisay adaa noo sheegay oo kitaabkaa ku sheegay in qowmu nuux yacnii iyo nebiyada kaleba in markaa waxa weeye ay gaadhsiiyeen risaaladdii iyagu inay diideen oo ka gaaloobeen adaa noo sheegay hadalkaaguna waa xaq sidaasaa marka waxa weye markhaatigii uu ku dhacayaa aayaddana waxaa laga qaadanayaa ummatu maxamed markhaatigooda in la aqbalayo cuduul yihiin ayaa laga qaadanayaa ummatu muxamedka wax la suaalayaana waxa weeye waa ciddii ahluliimaan ahayd in nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam rumaysay raacday ayaa la su'aalayaa marka aakhiro markhaatigay furayaana wuxuu noqonayaa markhaati yacni markaa saxa la aqbalayo aan wax beeni ku jirin ayuu markaa noqonaya sidaas yadaa ayuu noqonaya waxaa laga qaadanaya in waxa weeye cidda aakhiro la cadaabaayo oo in marka xujada lagu oogayo oo gartiisa loo caddaynayo inaanu wax gara innaba lahayn ya yacani ciqaabkaas inuu mutaystay oo innaba cudurdaaru kaga baaqda aynay jirin ayaa maalintaa loo caddaynaya marka horena ilahay wuxuu inoo sheegay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula cidna ma cadaabayno ilaa aanu rasuul soo dirno marka waxa weeye cid aan wax loo sheegin aakhire la cadaabi maayo cadaabkii wuxuu ku xidhan yahay balaaq nadaarada iyo digitaanku ay soo gaadhay ku xidhan tahay oo ay diidaan taasay ku xidhan tahay ciddii aan waxba markaa loo sheegin yacni marka waxa lama cadaabaayo oo wax cadaaba ku dhacayaa ma jiro wax cadaaba ku dhacayaa ma jiro waxaa markaa laga qaadanayaa daahiran in loogu caddaynayo oo waxa weeye ilaahay isagoo og markii horeba de cilmigiisa kuma xukumin oo ma odhan waxa weeye anigaa og oo markaa dabeedna saasaan ku xukumaya ee waxaweye nebigiibuu su'aalayaa isagoo og ayuu su-aalayaa yacni marka qowmamkii loo soo diruu weydiinayaa markaas iyagu markay inkiraan ayuu markhaatiyaal weydiinayaa markhaatiyaal baa la keenayaa yacni waxa weeye tanna markhaatiyada ka midta xataa waxay isku dayaan dadka marka waxa weeye qofka gaaloobay yacni waxa weeye intaas oo cudurdaar oo kala duwan bay isku dayaan ya yacni waxyaalihi ay samaynayeen bay xataa inkiraan sida addilo kale sheegayso ilahu gaalaba maanu ahayn bay yidhahdaan ya suma lam takun fitnatuhum ila an qaaluu wallahi rabbina maa kunna mushrikiin walle intay maraan isaan wallaha dee markaa dhici karta inuu ina anfaco walle intay maraan bay odhanayaan yacni markaa allah baanu ku dhaarannaye mushrikiin maanu ahayn mu'miniin muwaxidiinoo allah keligii caabudaya oo ahlu iimaanah ayaanu ahayn shirkigii iyo gaalnimadii ba dafirayaan intay walle maraan bay saa ku dhaarnayaan bal innaba inay idi anfacdo wax idiin tarto markaasaa dee waxa weye waxaa la keenaa waraaqihii malaa'igtu qortay war sawtan akhriya waa ku qoranta waa ku cadda waxay doonaan malaa'igta inay deedafeeyaan waxaa markaa la keenaa arladii baa markaysaa ku markhaati furaysa korkeeda ay xumaanta ku samaynayeen ayay ku markhaati furtaa yacani waxaa ku markhaati fur wax waliba markay ku markhaati furaan ayaa marka dambe yidhaha ilaahayow sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariye sheegayo wuxuu yidhahdaa qofkii gaalka ahaa ilaahay ou dulmi miyaan idiga badbaadin markaasuu haa waa kaa badbaadiyey ilaahay ou cidaan naftayda ahayn hay maqlin cid weliba ageenis bay ugu tahay wuxuu doonaya markhaatiyadii wuxoo dhanba inuu deedafeeyo cid weliba ageenis bay ugu tahayeen naftayda cidaan ahayn hay maqlin haddaad dulmi iga badbaadisay markaasuu ilahay yidhaha waan kaa yeelay afkaa laga xidhaa alyowma nakhtimu cala afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa arjuluhum bima kaanuu yaksibuun jirkoodii baa markhaati kaca ya gacmahoodii yani lugahoodii yani waxa weeye maqaaradoodii iyagiibaanisagibaa isku markhaati fura markaasay noqotaa waxa weeye wax alle wuxu uga gilgeshaa inay jirin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk